أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقن يا كريم يا لطيف وبعد waa darsigeeni soddon iyo lixaad ee kitaabka qadriga takraaru lmunaada almufrad almudaaf takraaru lmunaada almufrad almudaaf munaadihii loo dhawaaqayay oo in la soo celceliyo takraaru soo celcelin almunaadaa la soo celcelinayo munaadihii almufradi ee mufradka ahaa yani mamniyun calaa maa yurfacu kii ahaa yah almudaafi ee la tiirinayay ah, ciwaanka badan ibaanka faahfaahintiisa gudaha ku aragno walaka fii naxwi ya zaydu zayd yacmalaati fatxuhumaa aw damu lwal idaa takarara almunaadaa munaaduhu hadduu soo laalaabto mufradan xaal uu yahay munaadaha la sheegay waa kii mabniyun calaa la dhihi jiray mudaafanna xaal uu yahay mid la tiiriyey markii lasoo celcelinaya baa la tiiriyey waay naxw yaa zaydu zayd alyacmalaati yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati halaha zaydkii lahaayow yacmalaat jamcu yacmalatin bifatxi lmuhanaati ataxtiya waalmiim yacmalatin waa annaaqa waa halaha marka jamcu naaqatin waa yacmalaadka yacmalatin yacmalaatin marka waa halaha wey yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati halaha zaydkii lahaayow warka waa ku dhacay soomaa meeshan maxaa yaal horta meeyey mudaafkii munaadihii meeye zayd soomaan baa haddana la soo celiyay takraarka la sheegaya waa zaydka damba haddana zayda in la yidhi yaah yacmalaadna la keenay oo markaa zaydkii yah ayaa yacmalaadna loo tiiriye marka zayd markii keli ahaantiisa loo fiiriyo waa calam soo maah haadheh calamkiiyo haddana dee munaadaa muxuu noqdaa muxuu noqdaa mabni buu noqdaa soo maa haddaa maxamed u yeedho muxuu noqonayaa mebni yaa muxamedu soo kiiyo mabniya ayaa la soo celceliyey soo masalo maah haddana la idaafeeyey labadaasusugu ka hadara waxaa kugu bannaan buu yidhi hadday hawshaasi dhacdo wajhaani laba weji waa bannaan kow addammu in la godo in la godo oo waxaa la godo la sheegay waa kan hore kan dambe takraarka la sheegi mayo kan la sheegay waa kee zaydka hore in la godaa bannaan oo la yidhaahdo yaa zaydu zaydal yacmalaati wadaalika arrinkaas calaa taqdiiri munaadaa mufrad markii la godayo maxaa la qadarayaa oo qofku maskaxda gashanaya inuu yahay zaydku hee munaadaa mufrad ah marka demunad mufrad ah, muxuu yahay xukunkiis yubnaa calaa maa yurfacu bih baarak allahu fiikum ah, okay zaydka hore waa soo ansixin kan dambana muxuu noqonayaa wayakuunu haani wuxuu noqonayaa xiinaadin markaa imaa munaadan laftigiisuna munaad buu noqonayaa asna markaa munaadahaasoo saqada uu dhacay minhu xaggiisa xarfu nidaayi uu dhacay warkaama ku dhacay oo maxaan dhahayaa markaa yaa zayidu zaydulyacmulaati yaa zaydu zaydal yacmulaati inuu noqdo oo markaa waxay ka dhigan tahay oo yidhi yaa zaydu haddana hee haddana yaa zaydyaada in laga tuuray ka dhiganaan sabab ku jira wa imaa wuxuu kaloo noqon karaa cadfa bayaanin cadfu bayaan buu noqon karaa markaa waay wa imaa wuxuu noqonayaa amase mafcuulan buu noqonayaayo bitaqdiiri acnii isagoo loo qarinayo acnii waxaan ka wadaa zayd alyacmulaat ninkan sheegayo waa zaydkee waa zaydkii hee xalaha lahaa weeyaan warka waa ku dhacay soomaa yaah waayah waaya wuxuu yidhi sheikhu raximahullah axaduhaa waxa weeye addamu in la godo ayaa kow ah wadaalika godniinku calaa taqdiiri munaadaa mufrad calam ah in loo qariya bay noqonaysaa oo yakuunu uu noqdo markaa athaaninka labaadna xiinaadin markaa imaa munaadan uu noqdo saqada minhu xarfu nidaai uu ka dhacay wa imaa inuu noqdo xarfu cadfu bayaanin min maxalli zayd lagu cadfayo wa imaa inuu noqdo mafcuulan bitaqdiiri acni eeg markaan dhao yaa zaydu zaydal yacmalaati kan dambe aan kordhigo kordhigaa saddex xaalo midkood waaye kow inuu noqdo munaadaa saqata minhu xarfu nidaa oo maxay ka dhiganta adoo yidhi yaa zayd alyacmulaad soomaa labo in aan munaada aanan ka dhigine cadfu bayaan aan ka dhigo cadfu bayaan muxuu ahaa bedelku waa kaa soomaa ah aan dhawo waxaa ku cadfayaa ilan xagee kusoo cadfayaa xagaa ku darsa maxaa ku darsanaysaa cadfu bayaanin min maxalli zayd lagu cadfayo markaa oo markaa yaa zaydu zayda zayda waa cadfu bayaan lihee limaxalli zayd oo hore inaan dhaho soo masalo labaad mas'alada saddexaad in aan mafcuulka dhigaba oo acni a usoo qadaro acni waxaan ka wadaa zaydkan sheegayo hee zayda markaa mafcuul uu noqdo lificlin maxduuf ah warkaa waa ku dhacay soomaa xaggaas ka dhig wathaani waxa weeye alfatxu inaan kordhigo yaa zayda aan dhaho wadaalika arrinkaasina calaa ana alasla buu noqonaya asalku hee yaa zayda alyacmalaati haye yaa zayda alyacmalaati zayda alyacmalaati wuxuu yidhi shiikhu raximah allahu haddii aan godno axkaamtiisa waan soo dhiganay soomaa haddii aan godno kan hore munaado buu noqday tan dambana saddex ciraabood midkood bay qaadat yacmalaan waa laska garanayaa de waa mudaafun ilayhas xaggaas ka dhig laakiinse haddii la godo maxaan idhi tan hore munaadee noqoto kuwan daba maxay noqonayaan saddex xaala midkood kow munaado cusub in laga dhigo asna oo la yidhaahdo zaydu zayda munaada xudifa xarfu nidaa'ihi la yidhaahdo labo cadfu bayaan oaan dhahano zayda macduufun cadfu bayaanin calaa ama min maxalli zayd saddex inaan dhahno mafcuulun bihi lificlin maxduufin taqdiiruhu acni saddexdaa xaalo goorma imaanayaan kan hore markii aan godo aan dhaho yaa zaydo haddaan ka hore kordhiga ka waran yaa zayda aan dhaho haddaa yaa zayda tiraahdo buu ku yidhi asalku wax isu bedelaya saan soo socota yaa zayd alyacmalaati zaydkii halahalahaayow zayd alyacmalaati saasuu isku bedelaya saas markuu noqdo waa lasu waafaqsan yahin saa noqonayee uma ikhtulifa fi waxa lasu khilaafay see loo kala habeenayaa marka kordhigan fa qaala sibaweyh wuxuu yidhi muxuu yidhi talow xudifa waa la tuuray yaah xadafa wuu tuuray alyacmalaat min athaanii baa laga tuuray lidalaalati alwali calayhi saasqormayo xudifa waa la tuuray alyacmalaat asalku wuxuu ahaa buu ku yidhi yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaat buu ahaaye haye maxaa la sameeyey markaa xudifa waa la tuuraa al alyacmalaatadii hore ii sheeg min athaani baa laga tuuray lidalaalati siduu kuu tusiyo calayhi wahuwa zayd wahuwa zaydna muqxamun waa mid lagu soo ciriiriyey bayna almudaafi iyo howlmudaafi iley wuxuu ku leeyahay dhegeysa hooy warka meesha yaalla laba yacmalaadba maaha warka meesha yaa zaydu markaan dhaho yaa zayda zaydalyamalaadsoo sida caadiga ma yaa zayda zaydalyacmalaad markaan oo kordhigo asalkuba wuxuu ahaa sida caadigaa wuxuu ahaa yaa zaydalyacmalaati zayda saasuu ahaa buu ku yidhi marka ma fahamti markay yacmalaad baa dhexda ku jidhay yacni yacmalaad waxay ku jidhay dhexda markaasuu wuxuu ku yidhi shiikhu xudifa waa la tuuray yah alyacmalaad baa la tuuray min athaani kii horaa yacmalaad laga tuuray lidalaalati si uu kuu tusiyo alawal calayh waaya wa uqxima markaasaa la soo geliyey zaydna bayna almudaafi iyo walmudaafi ilayh <laughs> yaa keliya hal mar soo jeesta markii kelmadda caadiga iyo luuqadda carabiga lagu arkayey see lagu arka matniga matniga ku qoranta sida lagu arka yaa zayd zaydal saasaa lagu arkay soo maa culimmadii waxay qaateen qalabkoodii iyo dismiskoodii adduunkoodii bay qaateen aan howlgalnay bay yidhaahdeen waxay haddaan godno isku waafaqnay haddaan ka dhigno bay yidhaahdeen haye haddaan kor maxaan samaynana haddaan ka hordhigna waxaan samaynaa bay yidhaahdeen sibey baa yimaado imaam sibawey raximahullah wuxuu yidhi dhegeysta horta zeedka dambe yacmalaadka waa laga tuuray kowdheh markii laga tuuray xudifa alyacmulaat min athaani baa laga tuuray lidalaalati alawali calayh kan hore oo ku tusiyahee darteed o zeedkan muxuu yaha marka yaa zeedu zeedu ku xiga markaasaa zeedkii hore gadaalintii lasoo qaaday ayaa quxima waxaa soo dhexgeliyey zayd bayna almudaaf iyo walmudaaf ileyh yacni hadda meeshaa ujeedid yaa zaydu yaa zayda zayda yacmaa ujeedid zeedka dhexe maba leh meeshan asalku muxuu yahay zeedka hore in yacmadaa lagu xiro la yidhahdo yaa zaydal yacmalaati zayd in la dhaho weya buu yidhi marka zeedkii dambe yaa yacmalaadkii markii laga tuuray ayaa inta asagii lasoo xambaartay ayaa la dhex keenay mudaaf iyo mudaaf ilayh mafahmsaan ku hadlay yaa mudaaf isku ah zeydka hore iyo yacmalaad baa isku abuya zeedankan dhexe muxuu yahay muqxam weye muqxam waa mid meesha lagu soo ciriiriyey buu ku yidhi warkabaa ku dhacay soo waa mid ahee meesha lagu soo ciriiriyey saas inuu ku dhuhuraa marka sheikhu raximah allahu tacaala waaya intaa horta ma fahamti muxuu leeyahay sida caadiga maxay tahay wuxuu yidhi sheikhu raximah allahu sida caadiga waxaa weeye yaa zayda alyacmulaati hee zayd markaasa zaydkii daalintii laga tuuray markii horeba baa la soo xambaarayo yacmulaadkii iyo zaydkii islahabaa hee dhexda loo soo geliyey saasuu shiikhuu tilmaamay koow wa qaala almubarad wuxuu yidhi xudifa alyacmulaat yacmulaad waa laga min alawali kii horaa laga tuura labaduba asalka hore maxay wateen buu yidhi yacmulaad yacmulaad bay wateen waa fahamta soomaan yaah ahayd yaa zayd alyacmalaati zayd alyacmalaati bay ahayd saas ma xudifa alwal xudifa waa la tuuray yacmalaadkii min alawali zaydka hore laga tuuray maxaa soo baxay marka akhri yaa zayda zayd alyacmalaati soo baxday o maxaasaa u samaysa lidalaalati athaani calayhi lidalaalati athaani calayh yacmalaadka dambe tusin uuna tusiya darteed ayaa waxaan u fahamnay meeshaa horena inay ka maqan tahay yacmalaad yacni labada sheikhu markay masalada xisaabsanayaan waxay fiirinayaan tusaalaha caadiga ah, iyo carabtu isticmaalaysa fiirinayaan oo ah yaa zayda zaydalyacmraad markaasibee wuxuu yidhahda meeshan zeedka dhexda ku jiraahe waaba dool wusoo meesha xaqba uma lehe mudaaf iyo mudaafile ugu dhex jiraa buu yidhi muberidna muxuu yidhaahday maya meeshan zeedka hore yacmuraad baa ka maqanoo mudaafilhigiisaa ka maqanoo yacmuraadoo waxaana tusanaya inuu ka maqan yahay yacmuraadka dambe marka shiikh sibee muxuu leeyahay zeedku mudaaf iyo mudaafile buu ku dhex jiraa mubaradna muxuu leeyahay muxuu leeyahay mubaradna mudaaf iyo mudaaf iley kuma dhex jiray kan mudaafkiisibaa ka maqan kanna mudaaf ilayhgiisa wuu wataa mudaaf ilayhiga yacmalaad oo dambana wuxuu daliil iyo caddayn u yahay meeshan inay yacmalaad kalehee ka maqan tahay inta horta ma haysaa wakullan min alqowlayni labada qowl mid kastaoo ka mid ah hee fiihi takhriijun calaa wajhin daciif weji daciifa mid u baxaya weeye yani weji daciifa yaa si daciifa lagu saari karaa weeye macnuhu yani yani bushin baa ku jidha buu ka wadaa meesha maxaa ku jira waa la bushin karaa oo bushintimeeda waatan amaa qowlu sibawey waxaa ka dhalanaysa fa fiihi waxaa ku jidha qwlsee qowlu sibaw ahaa yaa ii sheegaya qowlsiba muxuu ahaa zeedka dambe kow laftigiisana waa la soo xambaartay labo markaasaa mudaaf oseed horaa ee yacmulaado mudaafileba ahee ah, dhexda loo soo dhiga saa markii loo hadlo buu yidhi fa waxaa ku jidha qowlka sibawey alfaslu in la kala geeyey bayna almutadaayifayn laba hee isku tiirsanaa wahumaa labada isku tiirsana qaacido caadiya weyaane wahumaa mutadaayifaynku kalkalimati alwaaxida hal kelmad bay la mid yihiin aduu maxamed dhexdaa ma ugelin kartaa sidaasoo kale loo ogolayn buu yidhi tanna saa u qabso yani yani qowlkiis imaam suweyn raximah allahu tacaala wejigaa daciifka baahee baa ku jira warka ma fahamti oo ah laba mutadaayifeenoo hal kelmad isku ah inuu dhexda wax u geliyey marka shaqayn mayso wey macnu wa amaa qowllaakiin shiikhu shaqayn maysa walaha dhihi mayo adaabta mugta culimmadu ilaalinaya Ah, wuxuu leeyahay qowl lagu bashin karaa ku jira saasuu hadlayaa qowl lagu bashin karaa hee ku jira wa amaa qowl mubarad fa fiihi waxaa ku jira alxadfu in la tuuray min alawali kan hore in wax laga tuuray lidalaalati thaani calayh inuu kan labaa ku tiiyo darteed muxuu yaa ii sheegayay mubarad warkiisa imaam mubarad warkiisa muxuu yidhi yacmulaanka dambe yaa iskale buu yidhi sideedka ku xigaa iskale soo maahan okay macmuulaadkaas maxay mufasir u yihiin mid qarsoonoo hee horey ku jira marka maxay ka dhigan tahay mid dambe ayaa wuxuu faahfaahin u noqday hee mid hore warkaasna war soconaya maaha buu lidalaalati thaani caley wahuwa qaliilun arrinkaasna waa arrin yar buu yidhi wal waxaa badan cagsuhu cagsigaa badan cagsigu muxuu yahay in marka hore mas'ala lasoo xuso kadibna qaybta dambe mas'ala laga tirtiro si taa hore u noqoto qur-aanka maxaa ku jirta asmic bihim waa absir bihim ma jira asmic bihim waa absir yowma ya'tuunana bihimta waa laga daaya maxaa yeelay awalta lidalaalati alawala calayh marka sida badan maxay tahay sida badan waxa weeye marka hore in lasoo sheego wixii oo xusan kadibna meesha dambe laga saaro oo kaa hore u noqdo mid faahfaahin u ah kan dambe halkana maxaa ku yaal halkana maxaa ku yaala kii horaa maqan kii dambaa faahfaahinu ah qaliil weeye maxaa kaiir ah cagsiga ayaa kaiira atarkiim waaye wayajuusu tarkhiimu lmunaada almacrifa wa huwa xadfu aakhirihi faduu attaa'i mutlaqan kayaa طalxa wayaa huba wagayruhu bishardi dammihi wacalamiyatihi wamujaawasatihi alaaثata ahruf kayaa jacfu damman wafatxan tarkiim min axkaami lmunaadaa munaadaha axkaamtiisa waxaa ka mid ah atarkiimu baa ka mid tarkiimmaxaalayhahda wahuwa tarkiimku xadfu aakhirihi gadaal in wax laga jaro weeye xuruuf ka mid ah takhfiifan ujeedka wax loo jaraya maxaa weeye takhfiifan fududeed ahaan warka in la fududeediyo wahiya tasmiyatun qadiima waana magac hee qadiimoo hore weeyaan waruya waxaa la wariyey annahu qiila in lagu yidhi libni cabbaasin lagu yidhi yaa ina bna mascuudin qara'a wuxuu akhriyay wanaadow yaa maali buu akhriyay warka waa ku dhaca soomaa yah wuxuu rabaa inuu kuu sheego magaca tarkhiim inuusan magac waa dhexe bilaawda uusan ahayna waagii saxaabada hee inuu soo jiray inuu ku tilmaamura war hau dhacay ibnu mascuud waxaa lagu yidhi ibnu mascuud saxaabigii ibnu cabaas saxaabigii mascuud ahaa aayadda wanaadow yaa maaliku wuxuu akhriyay wanaadow yaa maali fa qaala markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi ma kaana ashqala alla maxaa mashquul badiyey ahlannaari ahlannaar cantarkiim maxaa ka mashquul badiyow dakarahu zamaqshariyi wagayruhu warkaas maqshari baa tilmaamay wa can bacdihim waxaa laga sheegay ana aladii hee xasana miya ana aladii xasana tarkhiima huna ana fiihi اlishaaraةu ilaa anahum yaqdacuuna bacda اlismi dacfi can itmaamihi waaya wa can bacdihim waxaa laga soo wariyey inay yani warkii imaamu imaam ibnu mascuud oo ahaa wanaadow yaa maalib ayaguna si kale u faahfaahinayaan waxaa laga soo wariyey bay yidhaahdeen qaar ka mid ah culummada ana aladii midka xasana tarkhiima hunaa halkaas wanaadow yaa maali in tarkhiim la geliyo ninkii wanaajiyo yidhahda waa arrin wanaagsan yaa maxaa ku cilaysan markii la yidhi wuxuu yidhi anna fiihi waxaa ku jira al ishaaratu tilmaan ilaa annahum iyagu yaqtacuuna inay jarayaan bacdalismi magaca qayb ka mid ah lidacfihim inay tabar u waayeen can ismaamin dhammaystirankiis warkamakudhayacni fiiri gaalada markii naarta la geliyo saas u wareegaysayo waa ku rafaadayaano nafti baa ka dhacayso hadalkii markabay googoonayaan wanaadow yaa maali kama gaaraan buu yidhi inuu hee maaliku inaan dhahaan hee kama gaaraan dacf iyo tabardarra haysa darteed warkama ku dhacay saasaa keenaysa buyi markaa maali inay ku joojiyaan warkama ku dhacay saasuu marka ku cilleeyey almuhim aayaddu labadaa masale waxay tilmaamayaan tarkhiimku masale ilaahay xilligii saxaabada la yaqaanay inay tahay shuruudu tarkhiim markii la raba in erey la gaabiyo shuruudiis maxeeta wa shardu waxaa weeye an yakuunal ismi inuu yahay macrifatan yahay kow soo maah uma kadibna in kaana hadduu yahay kaa macrifadaahi makhtuum mid lagu khatimay bitaay lagu khatimay sida darxa oo kale lam yushtarad fiihi laguma shardiyo calamiyatu inuu calam yahay shardi maaha mar hadduu ta' wato bas wey walaa ziyaadatun cala alaaa saddex inuu ka badan yahayna shardigu maaha fa taquulu waxaa dhahaysaa fii thubatu wahiya aljamaaca waa kooxdee yaa thuba baa dhahaysaa kamaa taquulu saa dhihi lahaydoo kale fii caaishatu hayee yaa caaisha muxuu yidhi waxyaabihii la gaabinaya maxaa loo qaybiyay sheikh mid ta'a ku jidho iyo midaysan ta'a ku jirin soo maa kee ta'da ku jidho waxaa la shardi kale uma baahna macrifo ma yahmisan maa haa weeta bis way dhanta yaa ama calam ha noqoto ama hee yaysan calam noqon warkabaa ku dhacay soo maa waay marka hubatun kii aan calamka ahayn tusaale u keena caaishana muxuu tusaale u keenay kii calamka aha labadu maxay ka siman yihiin macrifanimo oo huba say macrifo u noqoto yaa yaa hubat see u noqoto macrifo ya ya haye somaan soo dhigin markaan munaadaha maraynay munaaduhu mabnigaahi macrifo wey sawaءn kaana macrifatan qabla اlnidaa'i aw macrifatan bacda اnnidaa soo maa dee uba macrifa bacda nidaa bay noqota sumaysanayn yaaba haddayd timaaday maxay noqota macrifo maxaa macrifo ka dhigay in loo qastay wain lam yakun maktuuman bitaa hadduusan ahayn falahu alaaatu shuruuin axaduhaa waxa weeye an yakuuna mabniya cala dam horta mabni cala dam waa inuu yahay an yakuuna calaman waa inuu calam yahay an yakuuna mujaawisan lilaaati axraf saddex xaraf waa inuu ka badan yahay wadaalika naxwu yaa xaaris oo kale xaaris haye xaaris mabni cala damma yahay yaade calam ma yah saddex ma ka badan yah jacfar oo kale taquul waxaa dhahaysaa yaa xaari yaa jacfa aa dhahaysaa buu ku yidhi maa laa yajuusu fiihi tarkhiim waxyaabahaan la ogolayn in la gaabiyo walaa yajuusu fi naxwi yaa cabdallaahi cabdallaahi iyo washaaba qarnaaha labadaba looma ogola an yurakhama in la liannahumaa maxaa yeelaysaa maaha madmuumayni madmuum ma aha saa soo maah cabdullaahina waxa weye ii sheeg waa mansuub oo mudaafo weeye shaaba qarnahana maxay taha shaaba qarnahana waxaa weeye maxki weeye oo dee jumla jumla dhan baa magaca noqonaysa walaa fii naxwi insaan insaan walaa fii naxwi insaanin insaan kelmaddaana insaankaasoo maqsuudan loola jeedo bihii insaanka mucayan loola jeedo ayadana tarkhiin lama samayn karo li'annahu laysa calaman calam ma aha warkaa ma ku dhaca yaa ee hubatuba calab ma ahayne yaa hubatuba calab ma ahayne insaan maxay kaga duwanta taa bay wadataa taa khallibaalak maxay wadataa mar haddee taa ku jidho buu ku yidhi taasaa ku filan wax shardiya shardi kale uma baahna warkaama ku dhacay shardi uma baahna calamnimo uma baahna shardi kale uma baahna kidakidaa nambar uma baahna ta ma ku jidhaa bay kaa dhanta warkaama ku dhacay insaan marka ta baan ku jirin dabeynasa u fahamtaa meela socotaa sheikh yaa laydin gaadin haye walaa fi naxwi zayd iyo wa camr iyo wa xakam liannahaa hulaasiyatun ayagana hee saddexdan eeg waa magac oo waala mamnuuc cala dam waay lakiinse maxaa diiday saddexla waay wa ajaaza alfaraau altarkhiima fii xakam iyo wa xasan buu ku baneeyey wanaxwihimaa min athulaahiyaati almuxarakati alwasat dhexda xarakaysan tahay qiyaasana sagoo qiyaaskata calaa ijraa'ihim naxwa saqara majraa zaynaba wa ajaasa wuu banneeyey alfaraa'u baa baneeyey atarkhiima in wax laga jaro fii xakam iyo xasan naxwihim ayaa wixii la midoo min athulaahiyaati asaddexlayaasha almuxarakati lwasad dhexdu ay xarakaysan tahay muxuu markuu banaynaya ku daliishade qiyaasan asagoo qiyaas qaatay calaa ijraa'ihim inay hayaan yaa naxwi saqara saqara oo kale majraa zaynab saqaradii majraa zaynab la mariyey oo kale in ayaguna hee booska saasoo kale loo marin karo fi iijaabi manci sarfi in loo diiday magaranaysaa sarfidii in la waajibiyey mancu sarfigii in loo waajibiyey laa majraa hinda hinde inaan la marin wadadeedii fii iijaabi sarfi wa cadamihi <laughs> waxbaa ku jira laba laka baahi saaran meeshan hot intaan malaada ku celi micnaha fiirso macnaa wuxuu ku yidhi saqara saqara saddex xaraf soo saqara markii saqara maaslahum fii saqara soo ma ahayn maaslahum saqara saqara waa maalansarif miyaysan ahayn hindana sindana dee labaday ku bannaan hindun cindamaa waa hinda hawey waa gabadhii hindaah magaceeda la sheegaya war ku dhacay somaali marka wuxuu ku leeyahay saqara iyo hinda soolama socotid zaynab markii loo fiiriyo saqara waxaa la waajibiyey in sida zaynab oo kaleeto hee maalaayansarif looga dhigo wuxuu yahay markii saqara hinda iyo zaynab laba bardhigay wadadee bay qaada buu ku yidhi wadadiisana biqadow ah wujuubu mancis sarfi lama qaasiin buu ku yidhi waddadii hinda oo ahayd hee jawaasulmanci sarfi wa jawaasu sarfi lama qaadsiin sababtu maxay tahay baa wadiye sababtu waxa baa layidhi hee hee dee hindana dhexda ayaa reeban saqarana dhexda ayaa hee kor dhigan sidaa daraaddeed sida saqaraba zaynab looga xukun sameeyey ayadoo laga duway kay isku xuruufta ahaayeen oo saddexlaha islahaayeen oo hinda ahayd sidaasi la mid ah ayaa xakam iyo xasanna hee looga duwayaa camr iyo wixii la mid ah oo ay isku xuruufta yihiin maadaama kuwani ay dhexda ay xarakaysan tahay mis laga darsana ma fahamti sida xakam iyo xasan sida saqara ay dhexda u xarakaysan tahay ay ugu ogolaatay in zaynab loola mid dhiwo mamnuuc sarfiga yaa sidaasi la mid ah ayaa xakam iyo xasanne maadaama dhexdu xarakaysan tahay ha loogu ogolaado tarkhiimka masala ma fahamteen marka muxuu isku mid ka dhigayaa saqara ayuu wuxuu kala mid dhigayaa hee xakam iyo xasan oo wuxuu kuleeyahay sidii qaraba xukunkii in mamnuuc min sarfi lagala mid dhigay hee zayno lagala mid dhigay sidaasi la mid ah dee cumar iyo xakam iyo xasan ha lagala mid dhigo sidii jacfar oo kaleeto oo maxaa ma garanaysaa oga soo duday camri oga soo duday dhexdaa xarakaysan kuwan buu ku yiri intaan ku macnay waajaasa wuu baneeyey warkuma dhicin waa inaan ku dhici warku dhegeyso waajaasa wuu baneeyey alfaraa'u atarkhiima wuu baneeyey fii xakam iyo xasan la tarkhiimiyo iyo wanaxwihimaa wixii la midoo min athulaathiyaati ka mid ah almuxarakati lwasad dhexdu xarakaysan tahay qiyaasan mjeeda asaga oo qiyaas qaatay calaa ijraa'ihim in hee in la dureeriyo naxwi saqara saqara in la marsiiyey majraa zaynab la marsiiyey oo majraa zaynab muxuu ahaa fii iijaabi manci sarfi sarfi in la diiday inay waajib ku tahay laa majraa aan la marsiin waddadii hinde aan la marsiin oo ah fii iijaazi sarfi wa markaa ma ku dhacay taa iyo wa ijraa'ihim tusaale kale kuu keenay si kale kugu dhigata iyo wa ijraa'ihim in la dureeriyey jamaza degdegii lixarakati wasadihi majraa xubaara wadadeeda in la mariyey fii iijaabi xadfi alifihi fi nasabi laa majraa xubla fii iijaasi xadfi alifihi wa waawan ti hadda weye tanna wuxuu kuleeyaha jamaza aljamaza jamaza markaad maqasha macnaa sariic weeye degdeg wey macnaheedu wuxuu leeya sheikh dhegayso jamaza baa waxaa lagala mid dhiga hee xubaara xubaara waa digiiran miya mise digiiran baa ladhaa tanduurka joogto digiiran miya xubaara macnahe waa taas waaya xubaara yah jamaza ayaa waxaa lala mid dhigay buu yidhi xubaara markii nisba laga dhigayo markii hee nisba laga dhigayo oo tusaale ku siinaya sheekhu raxima allahu tacaala waaye sug oo mhm. wuxuu ku leeyahay hadday mhm, maxaa ku jira meeshan fi iijaasi xadfi alifihi wa qalbihaa xubaara markii nasabsooaasab oo afirsiiya shaafici maxaa dhahaysaa shaaficiyun maki maxaa dhahaysaa makiyun soo maahan xubaara xubaariyun baa la dhahayaa aliftii meeday aliftii meeday waa la jaray soo maahan tan wuxuu leeyahay markaa jamazaa jamaziyun dheh adoo la mid dhigaya xubaariyun warkamaa ku dhacay ayib wadadii xubla aha marsiin wadada xubla maxay ahayd xubla maxaa la samaynaya iijaasi xadfi alifihi wa qalbihaa waawan xubliyun baa la dhihi karaa maxaa kaloo dhihi karaa xublawiyun eeg aliftana waa la tuuri karaa wowna waa loo bedeli karaa waay marka wuxuu ku leehay sheku raxima allahu tacaala jamaza sida xubaara loogala mid dhigay oo aan loogala mid dhigin xubla sidaasi la mid ah ayaa xakam iyo xasanna jacfar looga mid dhigi karaa tarkhiimka xaggiisa intaa inuu ku dhuuraba waa shartu biqowli intaa marka meel buu ka saaray wuxuu raa inuu faraabaa ah tilmaamayo xakam iyo xasan buu u udeeyaa qiil iyo u raadinayaa adilo uu kuga banneeyo in wax laga jaro tarkiim lagu sameeyo wa ashartu waan tilmaama biqowlii ka jacfu bidamman wa markaan yaa jacfu wa jacfa baan idin yidhi maxaan ku tilmaama arrinkaa ilaa ana tarkiima yajuusu ku bannaantae fiihi dhexdiisa qatcu nadari raadinta in laga joojiyo qadcu nadari fiirin in laga jaro caynilmaxduufi amla sugayadhe la sugaya laga jaro caynilmaxduufi kaan maqan marka haddii laga jaro fa yajcalulbaaqi wuxuu ka dhigayaa isman bira'sihi ism gaarkii u taagan fatadummahu waa godaysa wayusamaa luuqata man laa yantadir baa la dhahaa laba luuqa kuu sheegi doonaa wayajuusu waxaa kaloo bannaan allaa yaqdaca anadara canhu kii la tuuray inuusan marna hee sugid ka joojin oo sugo Eh, tajcaluhu inaa ka dhigtid muqadaran oo aa ka dhigtid mid qarsoon fa yabqaa marka uu ahaanayaa maa kaana calaama fa yabqaa wuu baaqi noqonayaa maa shaygii kaana ahaa calaa maa kaana calayhi siduu ahaa wuu ku baaqi noqonayaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa luqata man yantadiru cidda wax sugaysa hee luqadeeda lagu magacaabaa fataquul waxaa dhahaysaa cala luqati thaaniyati fii jacfar yaa jacfa bibaqaa'i فتحة alfaa'i وفي fii maalikna yaa maali bibaqaa'i kasrati illaami wahiya qiraa'atu bni sacuud weeyaan wa fii mansuurna maxaan haysaa yaa mansu bibaqaa'i dammati saadi saadka godaalkaadoo deynaya wa fii hiraqlana yaa hiraq bibaqaa'i sukuuni alqaafadoo deynaya wataqool waxaa dhahaysaa cala luqati alawali yaa jacfu wayaa maalu wayaa hiraq hee hiraaqu ayaa hiraaqu bidammi acjaasihinna gadaal adoo godayo weeya wahiya qiraa'atu abisaliy wey alghanawiy wayaa mansu bijtilaabi dammatin adoo damma keensanaya hayri tilka damma aan dammadii ahayn allatii dammadaasoo kaanad ahayd qabla tarkiima ahayd hayesi guud aan kugu dulmaro tarkiim marka la joogo laba luuqaa jira luuqa man yantadir iyo luuqa man laa ah. man yantadir waxa laga wadaa xaari markaa keentay yaa xaariiu markaa tidhaahday sacda waa turta soomaan ra' baad joogta haddaa weli aaminsan tahay inay tha' kuusii maqan tahay xarakada meestaa ku akhri yaa xaari dheh marka taa qolada sugaysaa weli tahay man yantadir baata haddii aad waxba sugaynoo tha'dii aad tidhaahda ka samray oo ma doonayo intaasa ku kaabsanaysa tidhaahdana waxay ka dhigan tahay intaa hadal caadiya ka dhigo eray caadiga ku noqoto intaa mar hadday eray caadiga ku noqotona god weeye dee maxaa dhahaysaa yaa xaaru warkabaa ku dhacay soo maa man yantadir iyo man lantadir macnaha waa intaa markaas yaa jacfa haya man yantadir ka dhig man yantadir ka dhig cid wax sugaysa yani raada sugaysa fa man laa yantadirna yaa jacfu soma jeedid yaa waaya almaxduuf kii la tuuray litarkiimi loo tuuray wayuxdafu min naxwi sulaymaana wamansuuri maskiin wa xarfaani waa laga taray min naxwi macdiya karibana alkalima haaniya la tuuraya almaxduufu kan la tuuray litarkiimi loo tuura calaa alaati aqsaamin weeyaan axaduhaa waxa weeye axaduhuma an yakuuna xarfan waaxidan wahuwa alghaalibu kamaa maalna soo taata soo mirna ma ah thaani waxaa weeye an yakuuna xarfa inuu noqdo wadaalika fiima ijtamacad fiihi arbacatu shuruud waxaa jira magacyo laga jaraya laba xaraf shuruudan afartaba inay buuxiyaan kow an yakuuna maa qabla alxarfi alakhiiri zaa'idan xarafka ugu dambeeya waxaa ka dambeeya xaraf dheeraada waa inuu yahay horta kow midtahay labo waa an yakuuna muctallan xarafkaas waa inuu xanuunsan yahay saddex waa an yakuuna saakinan xarafkaas waa inuu reeban yahay afar waa an yakuuna waa inuu ahaadaa qablahu xarafkaas xanuunsan yaa hortiisa alaata axrafin saddex xaraf waa inuu joogaa iyo famaa fawqaa wici ka badan wadaalika naxwu salmaan oo kaleeto salmaan waa mansuur oo kaleeto waa miskiin oo kaleeto waa miskiin oo kaleeto calaman ayadoo ah dee <laughs> miskiinka ayaa loo bixiye qof baa loo bixiyaan oo miskiin ayadoo ah, calaman ayadoo ah muxuu kugu darayaa inaa fahamtay inaa calam tahay warkaan <laughs> magu dhaca inaa haddaysan calam ahayn ma imaan lahayd meesha tarkhiim lagu samayn lahaa maya inanta lama socotee soo ma ah haye taquul waxaa dhasa yaa salma eg salmaan buu ahaa horta nuunka ugu dambeeya xaraf ma ka horeeyaa zaa'id weeye bay yidhahdeen qolyaheeda naxwadu muctal ma yaha alif weeyaane ma reeban yaha aliftu saddex xaraf ma ka soo horaysaa jar waa jari kadhaa markaa alifta iyo nuunta waa soo jari kartaa maxaa man laa yantadir wayaa mansu wayaa hee misku ama mis hee ki hadba tii kuu taali qaala shaacir wuxuu yidhi yaa marwu yaa marwu ina matiyatii maxbuusatun tarjulxabaa'a warabbuhaa lam yay'as yaa marwu marwaanow ina matiyatii gaadiidkaygu maxbuusatun weli way xabisan tahay weli lama dhaqaajin waayo tarju way sugaysaa an alxabaa'a siismo inayna warabbuha ninkii lahaa gaadiidkaasna lam asma maquusan wili <laughs> wili waxbuu sugaya laftigiisu wey warkabaa ku dhacay soomaa yaa marwu markaa ka fiirso xagga yuriid wuxuu ka wadaa yaa mar waan qifi fandurii yaa asmo haye hal tacrifiinahu qifi joogso fanduru eeg yaa asmo asmooy hal tacrifiina ma garanaysaa haadaa kani ma yaha almuqiiriyu ma yah kii reer muqiir alladii kaasoo kaana yudkaru la sheegaya ma yaha bal u fiirso wey yaa asmu marka maxaa ku jira yaa asmaa'u yuriid wuxuu ka wadaa yaa asmaa'u buu ka wadaa wayajibu waxaa waajiba hee aliqtisaaru in lagu gaabsado calaa xadfi lxarfi alakhiiri in la tuuro fii naxwi mukhtaar yaa ilaahay yaqaan xaggaa bal u fiirso hadda sumuusan ku dhihin shuruudii horta mukhtaar shuruuddii ku eega mukhtaar haye shuruudda ka egtay bawse ma buuxiye maxaa la rabaa marka midka mukhtaar in laga jaro oo la yidhaahdo yaa mokh ta ama tu soo maaha bal fiira wuxuu dhaho wayajibu kaaga bilaaba waxaa waajiba alikhtisaaru in lagu gaabsado calaa xadfi lxarfi alakhiir bes racda baa laga jari karaa buu ku yidhi fii naxwi oo calamadee sababtu maxay tahay shuruuddii aad ismoodsiisa ku kala guraya lianna almuctalla asliyun meesha waxaa alifta taallaa asal weeye buu maaha wax zaa'ida sax wuxuu waa muctal aliftu laakinahaa asliya iska jir buu yidhi oo inaan asalta maxaa ku caddaynaya lianna alasla wuxuu ahaa mukhtayarun aw mukhtayirun ama ismu faacil ama ismu mafcuul buu ka yimi mukhtayar waa ismu mafcuul mukhtayirna ismu faacil maxaa dhigi kartaa ana mukhtaarun min qibalik ana anigu mukhtaarun maxay taa noqoto markaa ana anigu mukhtaarun mid lasoo doortay ah min qibalikahee xaggaaga muxuu noqda kaas ismu fucuul soomaan ana mukhtaarun anta ana anigu mukhtaarun mid soo doortay baan ahay anta adiga muxuu noqonayaa ismu faacil marka labada mukhtaar ismu faacilna wuu noqdaa ismu fucuulna hee wuu noqdaa meela socotaa labadaba wuu noqdaay sidaa daraaddeed buu yidhi aliftan mukhtaar ah asluhaa yaaun warkama ku dhacay marka waa asl buu ku yiri aliftu saasaa waxaa keenaysa hee fa ubdilat ilyaau alifan taasaa waxay keenta marka shuruuddii mid ka mida ah in la waayo oo ah zaa'idkii waa canil akhfash waxaa laga soo wariyey ijaazatu xadfaha in la tuuri karo tashbiihan lahaa bizaa'id isagoo loo ekeysiinayo kamaa shabbahuu alifa muraami siday ugu shabbaheenba muraami alifta ku jidha fi nasabi xagga nasabka bialifi xubaara oo faxadafuu ahaa ee tureen xubaariyun baa la dhahay soomaan aliftii meeday waa la halgaaday kaasoo kalea muraamiina muraamiyun la yidhaahdaa buu ku yidhi warkamu ku dhacay yaah wa fii dulaamis calaman ayadoo ahna iyadoo la mida yani muraamidu li'anna almiima miimku wain kaanat zaa'idanba ha ahaadee bidaliili qowlihim dircun dulaamis dircun dulaamis dirac birbirqaya ma fahan soo wa dircun dulaasinna waa la dhahaa buu ku yidhi halka ardaya u fiirso muxuu rabaa inuu ku dhaho mukhtaar maxaa lagu samayn karaa mukhtaar maxaa lagu samayn karaa waa laga jari karaa muxuu u daliishaday sida xubaariyinba loo dhihi kara soo maah iyo hee dulaamisba loo dhihi karo laakiinse shiikhu wuxuu yidhi walaakinahaa hase yeeshee xarfun waa xaraf waxa la jaray saxiixun weeye laa muctal maa haddaa u daliishan lahayd buu ku yidhi dulaamis u daliishan lahayd sheeg mukhtaar loo jaro xaraf xanuunsan maaha waa xaraf saxiixa wax miimka la jara meeshan wafii naxwi saciidi cimaad iyo hamuudna yaa ayagana lianna alxarfa almuctala lam yusbaq lagama hormarin bialaaati axruf lagama hormarin ayadan maxaa loogu ogolaan waaya saciid saciid yaa laba xaraf baa ka horeeya eeg daalka maxaa ka soo horaya xaraf xanuunsan waa la gartay xaraf xanuunsan wuu reeban yaha waa la gartay shardigtaa muxuu ah saddex araf waa ina ka soo hor ma ka soo horeeya taasaa banjarisay haye wacanilfaraa waxaa laga soo wariyay asna ijaasatu in laga tuuri karo waa anshadiis bi wuxuu tidhi tanakarti minaa bacda macrifatin hee lamiisu lamiisomaaade lamiisu siinba ku jidha ayaa lamiis wey tanakarti waana inkirtay minaa xaggaya tanakarti waa ma garanaysaa na inkirta wey minaa xagga yaga bacda macrifatin ogaasho xaggeed yaa lamiisaay adoo nayaqaan baana inkirta wey boorkaad nagu rogto faxadafuwatiasiina keliya yacni lamiis siin baa ugu hore ugu dambaysa bacda siin maxaa yaal xaraf xanuunsan wuu reeban yahay shardigee buray saddex xaraf kama hore kaasaa wuxuu caddayn noogu yahay hee haddii saddex laga waaye inay ka horeeyaan in hal xaraf laga tuuro wa fii naxwi habayq habayq maxaan kusoo micnayn jirna wiilka waxa weye nimcoolaha iyo cayilo waa wa fii naxwi habayaqna iyo wa qanawar midka madaxa weyn qanawar madaxi waa ayagana lagama tuuri karo lianna xarfa cilati muxarakun wuu xarakaysan yahay miyuusan ahayn yaa ahaali waxa an yakuuna almaxduufu kalimatan inuu yahay birasiha waxaa la tuurayo tarkiibka ku dhacay kelmad dhan inuu noqdo wadaalika wuxuu ku dhici karaa arrinkaasi fi lmurakabi tarkiib almasjid muxuu ka saara labada tarkiib idaafi iyo tarkiibkii ah isnaadiga waa labaduu kulahaa cabdalaahi iyo shaaba qarnaad shaaba qarnaad waa isnaadi cabdalaahna waa tarkiib idaafiya labadaa lama ogola kan la ogolyaa waa kee masjigii waay labada inti er laysku dara hal er laga dhigay waxaa la samayn karaa wiye inta dambaa laga jari karaa maxaa dhihi kartaa macdi kari maxaa dhihi kartaa waxaad rimodaye taquulu yaa macdi maxaa maqan karin yaa xadra baa dhahaysa mowt baa ka tuuraysaa weeye hada biاllahi towfiiq sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin